بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب أقسام, الك... باب أقسام الكلام أقل ما منه الكلام الركب اسمان أو اسم وفعل كركب كذاك من فعل وحرف وجدا وجاء من اسم وحرف في النداء وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما أقسامها ثلاثة شرعي واللغوي الوضع والعرفي ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا بالنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهل وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريا وكازدياد الكاف في كمثله والغائض المنقول عن محله رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا بسم الله الرحمن الرحيم aqalu maa kiika ugu yar oo minhu xaggiisa alkalaama kalaamka rakabu ay iskaga geeyeen shayga ugu yar ee hadalka la iskaga geeyo ismaani laba ismi weeyi ismaani laba ismi aw ismun ama ismi iyo wa ficlun ficil weeyi aqalu maa kii ka ugu yar minhu xaggiisa alkalaama kalaamka rakabu ay iskaga geeyeen ismaani waa laba ismi aw ismun ama waa ismi iyo wa ficlun ficil karkabu oo kaleba weeyi kadaaka kaa kadaaka min ficlin wa xarfin wujida wujida waa la helay kalaamkii min ficlin ficil iyo wa xarfin xaraf baa laga helay kadaaka kaa horoo kale isagoo ah wa jaaa wuu yimid kalaamkii fi nidaa'i nidaha dhexdiisa ayuu yimid min ismin ismi iyo wa xarfin xaraf buuna ka yimid wa qusima waa la qaybiyey alkalaamu kalaamkii lilakhbaari ila alakhbaari akhbaar iyo walamri amar iyo wanahyi nahyi iyo walistikbaar baa loo qeybiyey uma alkalaamu kalaamku haaniyan mar labaad qad inqasama wuu qeybsamay ilaa ilaa tamanin tamani buu uqeybsamay walicaradin buu uqeybsamay waqasamin buu uqeybsamay wa haalian mar saddexaad ayuu qaybsamay ilaa majaazin buu uqeybsamay wa ilaa xaqiiqatin iyo xaqiiqa wa xadduhaa xaqiiqada xadkeegu maaka weeyaan istucmila la isticmaalay min daaka kaa hore isagoo ka tirsan fii mawduucihi kii loo dejiyey ayaa loo isticmaalay waqiila waxaa la yihi maaka weeye yejri dureersanaya khiaaban khiaab u dureersanaya fi isilaaxin isilaax dhexdii isilaaxa oo qaduma horeeyey aqsaamuhaa qaybaheegu buu ku yidhi halaaatun saddex weey waa xaqiiqada qaybaheegii sharciyun inay tahay mid sharci ah oo sharciyun la odhanayo waluqawiyulwadci iyo mid dejintiisu ay luqawi tahay walcurfiyu iyo mid curfiyo la odhanayo oo xaqiiqa curfiya ah uma almajaazu majaazku maaka weeyaan bihi isaga tujuwiza lala gudbay fi lafdi lafdiga dhexdiisa can mawduucihi wixii loo dejiyey baa lala gudbay tajawuzan la gudbid binaqsin maca naqsin naqsi micii baa lala gudbay ow ziyaadatin ziyaado maceed baa lala gudbay ow naqlin naqli micii baa lala gudbay aw isticaaratin isticaaro maceed baa lala gudbay ka naqsi ahlin sida ehli oo kale loo nusqaamiyey lafdiga ahl a baa aayad la nusqaamiyey wahwalmuraadu waana ka looga jeedo fii su'aali اqarya qaryada wax la weydiinayo was'alu اqarya oo kale kamaa sida ataa yimid fi dikri qur'aanka dhexdiisa duuna miryatin shaki la'aantii wakasdiyaadi wakasdiyaadilkaafi kaafka ziyaadintiisa oo kaleba weeyi fii kamilihi ka milihi oo kale dhexdiisa lagu ziyaadiyey walghaa'idi wa kalghaa'idi ghaa'idkii oo kaleba weeyi almanquuli laga naqliyey can maxalihi meeshiisii raabicuhaa ka afraad ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeyi yuriidu wuxuu doonayaa an yanqada ilaahay uu yihi ey yacnii maala inuu leexdo ayuu doonayaa baabu aqsaami lkalaam kalaamka iyo qeybihiisa ayaynu culima halkan ku arkaynaa kalaamku waa baabkii koobaad ee usuul ahaa oo sheekhu uu inoo bilaabo cashirkii u horeeyey ee usuul ahaa baynu halkaa ka bilaabaynaa baabu aqsaami lkalaam intii hore hordhac iyo muqadimo ayay iska ahayd baabu aqsaami lkalaam kalaamka qaybihiisa culima kalaamka culimadu way qaybiyeen oo xagga marka la eego ad e, bictibaari tarakub bictibaari tarakub marka la eego kalaamku inta uu iskaga tegayo marka la eego waxay culimadu ka dhigeen inuu laba ismi iskaga tago inta ugu yar welibana inuu laba ismi iskaga tago iyo inuu ismi iyo ficil iskaga tago iyo inuu ficil iyo xaraf iskaga tago iyo inuu ismi iyo xaraf iskaga tago ayay culimadu qeybiyeen waa imisa waa laba ismi iyo ismi iyo ficil iyo ficil iyo xaraf iyo xaraf iyo ismi imisuu iskaga tegayaabay yidhaahdeen afar haddaba kalaamka afar baa mar loo qaybinayaa waa bictibaari tarakub xaggee laga eegayaa qeybtaa afarta noqotay waa aqalu maa yatarakab marka la bictibaari aqali mmaa yatarakab inta ugu yar ee hadalku uu iskaga tago marka la eego afar bay uqeybiyeen waa laba ismi ismi iyo ficil ficil iyo xaraf ismi iyo xaraf afartaasay uqeybiyeen waa aqalu maa yatarakab ko dhinacaa afar bay uqeybiyeen bictibaari madluul marka la eego hadalkan lagu wada hadlayo macnihiisa marka la eego culimadu mar labaad bay qaybiyeen mar labaad ayay qaybiyeen bictibaari lmadluul bay hadda laakiin uqaybiyeen macnihiisa afar bay uqaybiyeen waxay dhahdeen bictibaari lmadluul kalaamku inuu yahay khabar iyo inuu yahay amar iyo inuu yahay nahyi iyo inuu yahay istikbaar afartaasaanu anagu ka dhiganay bictibaari lmadluul bay idhahdeen xagga macnaha wuxuu kutusaya marka la eego kalaamkii afar hana loogu qaybiyo oo bictibaari madluul baa la qiimaynaya kii hore xaggee la eegay bictibaari taraku baa la eegay mar saddexaad bay yidhaahdeen ha qaybsamo kalaamkii wa haalian bay yidh mar saddexaad ha qaybsama bay yidhaahdeen marka saddexaaduu sheekhu qaybiyey wuxuu ka dhigay uma alkalaamu haaniyan qad inqasam haaniyan buu yidhiye waa dhinac iska daraf haanigii ayaa laba darajada labaad ee bictibaari madluula ah. ayaa laba ka kooban marka koobaad soo bictibaari tarakubka maynaan dhigin marka labaad waa bictibaari madluul oo labaa loo qaybiya bictibaari madluul qayb koobaad iyo qayb labaad bay leedahay iyadoo bictibaari madluuluun isla ah. mutaqadimiintu afar bay uqaybiyeen bictibaari madluul oo waxa weeyaan ikhbaar khabar iyo amar iyo nahyi iyo istikbaar mutaahiriintuna waxay dhahdeen bictibaari madluul waxaanu mar labaad baanu qaybinaynaayo tamani iyo cardi iyo qasam nooga dhiga bay idhahdeen tamani iyo cardi iyo qasam saddexda ah waana bictibaari lmadluuluun waa kii ay mutaqadimiintu afarta ka dhigeen ayay mutaakhiriintu afartii toddoba ka dhigeenay saddexda kusoo darsadeen waa bictibaari madluul waa darajadii aaniyada uun ila bictibaari madluul si guud aani bu u ahaaye bictibaari tarakubna awal buu ahaaye culima bictibaari isticmaal baa haddana kalaamka la qaybinaya bictibaari isticmaal xagga isticmaalka marka aan kalaamka ka qayb ka qiimayno seebaa kalaamka loo isticmaalayaa markaynu nidhaa waxaa loo qaybiyey laba qaybood bictibaar isticmaal waa ka odhanaya wahaalian ilaa majaazin waa bictibaar isticmaal weeyi kalaamku inuu yahay majaaz iyo inuu yahay xaqiiqa labada ayaa loo qaybiyey waa qeyb saddexaad xaqiiqada tacriifkeegana u sheegi aqsaamteedana u sheegiyo xaqiiqadii saddex baa loo qaybinaya xaqiiqo wadciyaa iyo xaqiiqo curfiya iyo xaqiiqo maxaanku idhahdaa sharciyaa baa loo qaybinaya majaaskiina sheekhu wuu qaybin doonaa afar buu u qaybinayaa majaasu naqsi iyo majaasu siyaado iyo majaasu naqli iyo majaasulisticaaro ama majaas lugawiya afartaa ayaa majaaskana loo qaybinaya xaqiiqadii saddex baynu ka dhignay majaaskiina afar baynu ka dhignay toddobadaasi waxay ka soo boodeen xaggee waa bictibaari xaggee biictibaari isticmaal bay ka soo boodeen haddaba saddexdaa jeer markaynu qaybino cashirkii qaybaha kalaamka uu inaga dhammaaday bay ka dhigan tahay kalaamka qayb qaybintiisii halkaa ayay inagaga dhammaatay bay ka dhigan tahay culimo sheekhu wuxuu yihi markuu bilaabayey aqsaamu lkalaam waa kalaamka qaybihiisii baabu aqsaami lkalaam baabu aqsaami lkalaam kalaamka qaybihiisa baabkii lagaga hadlayey weeye kalaamka qaybihiisa ashaa haddaba kalaamka sheekhu uu geliyey ee baabu aqsaamilkalaami uu yidhi ashaasi waa cahdi dikriya bay culimada qaarkood yidhaahdeen cahdi dikriya oo cashirkeennii shalay waxaa ku jiray aqsaamulkalaam baa inoogu jiray miyuna ku jirin wuu ku jiray baabu aqsaamilkalaami kalaamkii aynu garanaynay ee naqaanay qaybihiisa baabkii lagaga hadlayay weeye aqallu maa kii ka ugu yar aqallu maa lafdi ugu yar oo minhu xaggiisa alkalaama kalaamka rakabu ay iskaga geeyeen ismaani laba ismi weeye inta ugu yaree kalaam oo ka samaysmo ama carabtu ay kalaam ka sameeyeen waa ismaani laba ismi afar suuro ayay leedahay laba ismi haddii suure lagu yidhaha kalaam laba ismi ka samaysmay suure haddii lagu yidhaa afar siyood baa loo suurayn karaa mubtade iyo khabar inaynu mubtade iyo khabar qaadanno waxaad odhanaysaa allaahu waaxidun ama allaahu axadun baad odhan ilaahay waa keli hadda allaahu axad waa ismi waa kalaam kalaamkaasi waa aqal e muxuu iskaga tegey allaahu axad muxuu iskaga tegey laba ismi buu iskaga tegey mubtadiya khabar waxaa kaloo culimadu ay ku suureeyeen oo ka labaaduu noqonayaa mubtade iyo faacil sada masada khabar ah waa mubtade ka labaynayaana waa faacil halka khabarka u buuxiyey aqaa'imun azaydaani baan odhanaynaa aqaa'imun azaydaani qolada naxwaha dhiganaysay qadrigaan hadda maalin dhaweyd ku maraynayba aqaa'imun azaydaani hadda kalaam weeyaan aqaa'imun azaydaani laakiin muxuu ka kooban yahay kalaamkaasi mubtade laba ismi oo mubtade iyo faacil ah suurada saddexaad ee lagu sawiri karaa wuxuu noqonayaa mubtade iyo naaibu faacil mubtadaha iyo naaibu faacilkuna waa adoo yidhaha amadruubun alcumaraani ama amadruubun alcamraani labadii camar miyaa la garaacayaa madruubun waa mubtade alcamraanina waa naaibu faacil naaibu faacilkaasaana halkii u buuxiyey khabarka waa suurada saddexaad waa laba ismi uun suurada afraad kalaamku wuxuu ka koobnaani ismu ficil iyo faacilkiisii waa adoo yidhaa hey haatala caqiiqu oo kale alla caqiiq fogah hey haatala caqiiqu alla caqiiq fogah hadda imise suuro ayuu ka koobnaaday aqalu maa yatarakab min ismaan usuuliyiinta iyo nuxaaddu way isku waafaqeen qodobkaa usuuliyiinta iyo nuxaaddu way isku waafaqeen afartaas suuro iyo inuu minismaan ka koobnaa minismayn inuu ka koobnaanayo waa mas'ale laysku waafaqay weeye kalaamka inta ugu yari waa laba ismi haddaba hal ismi ma jiro sidaa ogow hal ismi ood odhanaysid waa kalaam ma jiro ee sidaa ogow aqalu maa kii ka ugu yar oo aqalu maa kii aqalu maa lafdi ka ugu yar oo minhu xaggiisa rakabu ay iskaga geeyeen alkalaama kalaamka inta ugu yare kalaam laga sameeyey ismaani waa laba ismi imise suuro ayuu yeeshay ismaanidaasi imise suuro yeelatay afar suuro ayay yeelatay aw ismun wa ficlun ama waa ismi iyo ficil kalaamku inta ugu yaruu ka samaysmaa waa ismi iyo ficil ismigaa iyo ficilka laba suuro ayaa lagu sawiraa laba suuro ayaa ismi iyo ficil lagu sawiri karaa waa ficil iyo faacil sida jaaa muxamedun oo kale ama karka buudan kitaabka inoo qoray karkabuu fuula wey karkabuu fuula karkabuu marka lagu yidhaahdo kaafka tusaalahaa ah iskaga tag irkabuubaa kalaamehe ereyga irkabu waa ficil iyo faacil buu ka kooban yahay waxaa dhici karta in laga sameeyo suurada labaad kitaabkeennu wuu ka aamusay ogaada in la tasxiixiyo weeyaano dabcadaha la baraarujiyo kitaabkeennu asuura haaniya intuu yihi suurataan ayuu suuraddaa haaniyada ka aamusay waa ficil iyo naayibu faacil suurada haaniyadihi waa adigoo yidhaahda duriba waladun ku yar baa la garaacay duriba waladun waa ficil iyo ismi iyaduna nuxaaduna iyo iyo usuuliyiintuna labadan suuro way isku waafaqeen oo aqalulkalaam baa labadan suuro ka yimaada usuuliyiin iyo nuxaad waa la isku waafaqsan yahay la soco mushkilad male kadaaka kaa hore waxaa lami wujida waa la helay kalaamkii kadaakada waxaad ka horreysiini wujida wujida waa la helay kalaamkii min ficilin ficil iyo wa xarfin xaraf baa laga helay kadaaka kaa horoo kale isagoo ah kalaamku sidee buu u samaysmaa ficil iyo xaraf buu ka samaysmaa ficil iyo xaraf ayuu kalaamkii ka samaysmi waa anoo idhaahdo oo kale lam yaqum lam yaqum zayd buu hadda damiirkaasi u noqonaya ama lam aqumba lam aqum lam aqum markaan idhaa halkaa ereyga lam aqum een ku hadlay waa alaam lam aqum ma kicin weeye waa alaam alaamkaasi muxuu ka samaysmay waxaa laynaga sii baadhayaa luqadda wixii alaam ahaa alaam baa ilan layskula hadlaaye wixii alaama unbaa faa'iide leh wixii aan alaam ahayn lagugula hadli maayo aayad aan alaam dhamaystiran ahayn dee soo heli maysid xadiid aan alaam dhamaystiran ahayn soo heli maysid aayad iyo xadiid baynu baadi doonaaye waa inaad alaam taqaanaa dee inta ugu yaray noqon karaan waa inaad taqaanaa inta ugu yar ee aayaddu ay kuu noqon karto xadiidku uu kuu noqon karo waa inaad garanaysaa ardayow haddaba xaraf iyo ficil baa laga samaynaya waa lam aqum oo kale tusaale ahaan haddaba lam aqum markaan idhaa lamtu waa xarafkii aqumna waa ficilkii mudaaric kalaamkaasi xaraf iyo ficil buu ka samaysmay xaraf iyo ficil ayuu kalaamkaasi ka samaysmay culimada usuuliyiinta ah ayuu sheekhu sidan ku raacay usuuliyiintu ku raacaye laakiin marka nuxaada la joogo dee damiir mustatiraa jira maxaa jira damiir e mustatir maxaa la odhan jiray almustatir fii quwati malfuud sow maahayn mustatirku sida malfuudkaa loola dhaqma qaacidadu siday ahayd waxaynu ognahay kolkaa nuxaadii halka way ka fartaagteen alla maya bay yidhaahdeen xaraf iyo ficil warba maahnaan maqal bay yidhahdeen qaacidadan sheekeennu usuuliyiintu raacaye jumhuurtiibuu khilaafay yuu khilaafay jumhuurtii iyo dadkii ahlu taxqiiqa ahaa ee xaqiiqada kelmaddaa hayey sheekeenu uu garab maray usuuliyiinta caadadooda ayaa iska noqotay in wax inta la yar sahlado la yidhaahdo kalaamku xaraf iyo ficil buu ka yimaadaa inta muuqata un in la xukumo lam aqum markaan idhaa maxaa muuqda lam oo xarafa iyo aqum oo hee qoladii dee ummadda jinkeega ahaydna maxay yidhaahdeen ila waa kii shaaficilhaa man araada an yakuuna jiniya haadihi اlumma ninka doonaya ummadda jinkeega inuu noqdaa falyatacalam culuum alcarabiya culuumta carabiga uun baro ummadda jinkeega haddaad doonaysid inaad noqoto fainahu ha yubsiru ma laa yubsiru wuxuu arkayaa waxayna dadku arkayn haddaba qoladii ilan jinku wayna arkaa inagu ma aragne qoladii haddaba ummadda jinkeegaad waa luqawiyiinta iyo maxay iyagu yidhaahdeen lam aqum waxaydaan arkayn baanu aragnaa bay yidhahdeen oo waa maxay anabaa meesha mustatir ku ah bay ana ayaa meeshan mustatir ku ah noo bay yidhahdeen anadaa qolada aarku saas weeyaan masalada cidda dee aqoonyahanka saxdi ihina anadaa inaan laga tegin bay qabaan kolka sheekeenu aqoon kama aha oo anadaa in laga taga ma qabo laakiin maadaamu kitaabkiisu usuul yahay isilaaxa usuulku siduu ku socday inu iska raaco jeclaystay ilan mashhuurkiibuu garab maraya haddii kale mashhuurkii sidii dadka dhegahooga ku badnayd kolkaa dad badan baa intay degdegaan iyagoon aqoon lahayn ayay odhanayaan inta kitaabu khilaafay bal eega ee fanigan usuulka ah bal eega hadda ayaa la odhanaya ogaan buu kolkaa mujaaraad buu sameeyey sheekhu wujida waa la helay kalaamkii kadaaka kaa holoo kale isagoo ah waa aqalkii isagoo ah min xarfin min ficlin ficil iyo wa xarfin xaraf baa laga helay waa qaybta saddexaad qaybtaa saddexaad jumhuurtii buu garab maray wa wuu yimid kalaamkii min ismin ismi iyo wa xarfin xaraf buu ka yimid fi nidaa'i nidaha iyo munaadaha dhexdiisa marka munaade uu jiro ee cid lala hadlayana kalaamku wuxuu ka samaysmaa ismi iyo xaraf oo tusaaluhu waa maxay waa ya muxamedba yaa muxamed yaa muxamed haddaan idhaa hadalkaa yaa muxamed ah bal qiimeeya muxuu ka samaysay waa kalaam dhamaystiran yaa muxamed waa kalaam dhamaystiran wuxuu ka samaysmay yaa oo xarfu nido ah iyo muxamed oo ismi munaado ah ismi iyo xaraf buu ka samaysan yahay mas'aladana usuuliyiintii wixii ishu ay qabanaysay unbay xukumeenoo waxay yidhaahdeen war annagu wixii la arka unba lanu sheegne kalaamkaasi waa ismi iyo xaraf baanu odhanaynaa bay yidhahdeen ismi iyo xaraf mas'aladan wuxuu garab maray sheekeennu buu garab maray agariintii luqawiyiinta iyo ahlu taxqiiqa raggoogii aara nuxaad siday sheegeen buu garab maray waayo yaa zaydu marka la yidhaa maxaa xaqiiqa ah ama se dhab ah yaa zaydu marka la yidhaa xaqiiqada iyo dhabtu waa maxay maxaa la og yahay yaa zaydu markaad leedahay inay hadal wuxuu kalaam u noqday yaadani waxay wakiil ka tahay ficil iyo faacil unaadii unaadii oo ficil mudaarica iyo anada mustatirka ah zaydkan arkaysaana waa mafcuulun bihi unaadii zaydan bay ahayd ama unaadii e unaadii zaydan haddaba unaadii zaydan aqalkiiba maahe waa unaadii oo ficila ah. iyo anada oo mafaacila ah. iyo zaydan oo mafcuul ah saddex buuba iskaga tegeyba saddex saddexbuba isaaarku ah, saasay qaateen sheekheena laftiisu dee waa nin naxwiilaah ood og tahay naxwaha kitaabka camriidiga ah siduu u qoray waad aragtaye aqoon kama ahee usuulkiibuu iska raacay oo iyagu inta muuqata un bal noo qaba leh inta muuqata haye yaa zaydu inta muuqata waa xaraf iyo iyo ismi luqawiyiintuna waxay yidhaahdeen maba jiro kalaam iskaga taga xaraf iyo ismi waa mamnuucba alaamu xaraf iyo ismi iskaga taga afcarabigaa laga soo heli maayo bay yidhahdeen alaam ficil iyo xaraf iskaga taga af afcarabigaa laga soo heli maayo bay yidhahdeen kolka waa in la qiimeeyo dee waxaan meesha qadaran afartaasaa loo qeybiyey bictibaari aqali maa yatarakab marka la eego kalaamka aynu baranayno oo aayadaha ilaahay iyo axaadiista rasuulku ay ka mid noqon doonaan kalaamka carbeedna uu ka mid yahay inta ugu yaray iskaga tagaan waa afartaa inta ugu yar oo ay iskaga tagaan waa maxay baynu nidhi waa afartaa kolka inagu hadda iminka luqalcarabiya ahaan uma qiimaynayno aqalu maa yatarakabtan oo kitaabka luqalcarabiya ma aha laakiin waxaan u qiimaynaynaa qur'aan iyo xadiid ahaan xadiidka inta ugu yaru iskaga tegayaa afartaa dariiqi weeye afartaa erey wey afartaa dhinac weeye aayaadka qur'aanigiina inta ugu yaro iskaga tegayaan waa afartaa dhinac weeye saasay u shaqaynayaan markaa aqalu maa lafdika ugu yar oo minhu xaggiisa alkalaamu alkalaama kalaamka rakabu ay iskaga geeyeen ismaani waa laba ismi afar suuro ayay leedahay aw ismun wa ficlun waa ismi iyo ficil laba suuro ayuu leeyahy waa lix karkabuu fuula oo kaleba weeye wujida waa la helay aqalulkalaamkii wujida waa la helay kalaamkii kadaaka kaa horoo kale isagoo oo xagga aqaliyada kala mida min ficlin ficil iyo wa xarfin xaraf baa laga helay wa jaaa wuu yimid kalaamkii min ismin ismi iyo wa xarfin xaraf buu ka yimid fi nidaai nidaha iyo dhawaaqa dhexdiisa xilliga laysku dhawaaqayo labadaa bayd sheekhu wuxuu kaga hadlay kalaamka aqalkiisu inuu afar uqaybsamo ismaan ismi iyo ficil ficil iyo xaraf xaraf iyo ismi afarta waa aqalkii aqalka kalaamka weeyi waynu ka baxnay wuxuu doonayaa inuu haddana kalaamka inoo qaybiyo bictibaari lmadluul isagoo eegaya bictibaari lmadluul xagga waxa uu kalaamku kutusayo xagga madluulkiisa iyo macnihiisa marka la eego kalaamku muxuu uqaybsamaa ereyga madluul ah iyo ereyga maqsuud ah iyo ereyga macno ah iyo ereyga mafhuum ah haddaad aragto intuba waa isku wada shay kudhaun madluulka iyo maqsuudka iyo macnaha iyo mafhuumka iyo waa isku wada manduuqa waa isku wada shay qurhan wey waa wuxun baa looga wada jeedaa wax qurhan baa looga wada jeedaa haddaba kalaamka oo bictibaari madluul la eegayo ayuu sheekhu halkan doonaya inuu inoo sheego waqusima waa la qaybqaybiyey waa la qaybiyey un maaha waqusima waa la qaybqaybiyey alkalaamu kalaamkii ayaa la qaybqaybiyey lilakhbaari ila alakhbaari akhbaar baa loo qaybqaybiyey walamri amar lo loo qaybqaybiyey wanahyi nahyi baa loo qaybqaybiyey walistikbaari istikbaar baana loo qaybqaybiyey kalaamkii xagga macnaha markaan eego bictibaari lmacnaa ama bictibaari lmadluul afar buu uqaybsamayaabuu ina yidhi xagga macnahana o waa lilakhbaar akhbaar ereyga akhbaar waa jamcu khabar khabar inuu kalaamku yahay khabarow maxaa tahay haddaba khabarka culimmadu markay tilmaameen waxay khabarka ku tilmaameen ama khabarka ay ku macneeyeen maxtamala sidqa walkadiba lidaatihi khabarka ama akhbaarta waxa weeye maxtamala asidqa walkadiba lidaatihi maxtamala sidqa walkadiba lidaatihi baa khabar la yidhaah hada huwa alkhabar intaa macnaheegu waa maxay ma waa kalaamka ixtamala suurtagal uu ka yahay inuu noqdo ama bara asidqa run hadalka run noqon kara walkadiba ama been noqon kara lidaatihi binadar ilaa daatihi laa can gayrihi isaga uun marka la eego keligii marka la eego hadalka ama run noqon kara ama been noqon kara qaa'ilka hadda ma aha marka la eego qaraa'in kale marka la eego ma aha hadalka marka isaganuun la eego ee cidda tidhi aad ka aamusto hadalka runna noqon kara beenna noqon kara hadalkaasaa la yidhahdaa maxay abar kabar waa waxa runa noqon kara beena noqon kara maalan maalin baan joognaa hadalka haddan af soomaali idhaa eeg hadda maalin baan joognaa run ma noqon kartaa beenna ma noqon kartaa horta run iyo been ma noqon kartaa maalin baan joognaa haddaan idhaa ha de waa khabar haddaba kol hadday had mayna run ba ahayn de hadda mayna run ba ahayn maalin baan joognaa markaan idha mayna run ahayn so maalin ma joogno oo de wa wa wa waxay noqonaysaa markaa waa khabar ilan run bayba noqotaye haddaan idhaa waynu wada fadhinaa intaasaa inoo soo eeguma waan wada fadhfadhinaa run iyo been ma noqonaysaa de waaba rune soo nagaan wada fadhinaa ma khabar ba markaa wuxuu hadduu runba noqon karayo ama beenba noqon karayo waa khabar baa loo yaqaanaa ereyga khabara baa loo yaqaanaa be eg waxaa khabarka kamida hataa hadduu been noqonayo haddaan idha waan wada taagtaaganahay ka warrama de waa khabar waayo miisaankii yaraa khabarka la saarayey muxuu ahaa inuu run iyo been noqon karayo de hadda waaba beene waa wada taagtaaganahay marka la yidhaah dee waa beene soo naga fadhina habeen baan joognaa haddaan idhaa ka warran hadaba habeen baan joognaa dhammaanteen habeen baynu joognaa haddaan idhaa muxuu noqon waa khabaroo been buu noqonaya eeg hadda ku haddaba aan run been lahayn baan kutusi oo labada diiwaan ka khayrkana aan lagugu qorayn <laughs> ka sharkana aan lagugu qorayn maxamedow soo kac may maxamedow soo kac soo kac baan idhi soo kac baan soo kac waa maxay macnaheegu culimo ereyga soo kac haddaan soo kac ku idhaa ma beenbaa ma runbaa labada diiwaanka ee laygu qori ma diiwaanka runka runtaa laygu qori mise ka beentaa laygu qori soo kac haddaan idhaahdo kee lagu qori baynu nidhaa culimo soo kac ma runbaa bal qiimeeya haddaan idhaa hadda waan wada taagtaagannahay waad qiimayseenoo waa been baad haddaan idhaa waan wada fadhinaano waad qiimayseenoo waa run baad soo kac haddaba qiimeeya midna maaha dee haddaan gidaarkaasi wuu qoslayaa aan idin idhaa mise wuu ooyayaa maxaad i suaasha mu qoslaya mise wuu ooyaya wuu qoslayaana i odhan maysid wuu ooyayaana i odhan waayo wixii dee su ay ku soo arooreysay buuna ahaynba su-aashani shaygii ay ku soo arooreysay markiisa hore ayuuna ahaynba gidaarkani waxaynu hadaba culima halkaa arkaynaa ama aynu ka qaadanaynaa hadalku inuu khabar iyo u qaybsamo inshe wax loo yaqaan khabarku waa wixii run iyo beenle leh inshuhuna waa wixii labadaa aan lahayn saddexdan soo hadhay soo afar halkan ma marayno saddexda soo hadhay amarka iyo nahyiga iyo istikbaarka eg sheekhu afar buu uqeybiyey kalaamka wuxuu hi waa akhbaar oo khabar looga jeedo khabarku waa wixii run iyo been leh saddexda soo hadhay waa waxa run iyo been aan lahayn oo inshaa la yidhaahdaa eg diiwaanka malagu kuugu qori maayo labada midna waayo weli lamaba helinba maxaanku idhaahdaa daatadoodii haddaan idhaahdo ilaahw roob nasi ma runbaa mise waa been ilaahw roob nasi war midna ma aha eeg waa ishee ilaahu roobnasi mayna insha ahayn eeg shay ilaahu roobnasi dee maaha run ilaahay roob buu na siiyey haddaan idhaa hadda waa iyadu waa waa khabar ilaahay roob buu na siiyey maanta haddaan idhaa dee ama run bay noqon ama been bay noqon kolkaa iyadu waa khabar laakiin ilaahu roobna sii maaha khabar waa inshe culima haddaba waxaa kalaamka loo qeybiyey inagoo ka eegeyna aayadaha qur'aanka iyo axaadiista rasuulka inagoo eegeyna inay yihiin khabar wax run iyo been ba yeelan kara iyo inay yihiin inshe wax run iyo been aan yeelan karaynin labadaasaa kolkaa la eegaya waa dalaaladoodaa la qiimaynaya dalaaladooda oo qura marka la qiimeeyo ayaa laga hadlaya hadda waqusima waa la qaybiyey alkalaamu kalaamkii waa la qaybiyey lilakhbaari akhbaar iyo khabar ayaa loo qaybiyey waa khabarkii khabarka waynu tacriifino waxaynu nihi waa maxtamala sidqa walkadiba lidaatihi waxa run iyo been bara daatadiisu marka la eego run iyo been inaynu sharaxno wakti dheer buu inaga qaadanayaa waa mas'ale aada u adag runta iyo beenta sharxeegu run iyo been culima m mal mise ma adka run iyo been horta runta maxaa la yidhahdaa waxaa jira saddex nisbo ayaa jirta haddaan halkaa ku baydo saddex nisbo ayaa jirta nisbe la yidhaha nisbe kalaamiya iyo nisbe la yidhaahdo nisbe dihniya iyo nisbe la yidhaahdo nisbe khaarijiya saddex nisbo ayaa jira saddexdaa nisbo ee kada maxaynu nidhi nisbada koobaad maxaynu nidhi mid waa nisbe kalaamiya nisbada labaadna maxaynu nidhi nisbe dihniya nisbada saddexaadna maxaynu nidhi nisbe alkhaarijiya nisbe alkhaarijiya waa waaqica iyo dhabta siday dhabtu tahay haddii hadda la sheego inuu roob da-ay dee dibaduun loo bixi so maaha haddii la eego hargeysa inuu roob ku da-ay sow dibaduun ubixi mayno dhabtu sida dibadda ka jirta sow maaha ya nisba alkhaarijiya waa sida dibadda ka jirta waa dhabtu siday tahay nisbada nisba alkhaarijiya baa loo yaqaana nisba alkalaamiyana hadalkaaga macnihiisa ayaa nisba alkalaamiya la yidhaha haddaan idhaha roob baa da-ay di'idda roobka ayaa nisba kalaamiya la odhan di'idda roobka nisba dihniya marka la leeyahayna sidaan anigu caqiidaysanahay weeyi saan anigu moodayo nisba dihniya baa la odhan haddaba haddaan idhaa roobaa da-ay bal hadda culimay ufiirsada runtu waxa weeyaan baa la yidhi nisba kalaamiya hadalkaagan iyo dibaddu inay iswaafaqaan haddaan idhaa roobma di'in hadalkaygii waa maxay roobma di'in baan idhi hadalkaygii waa maxay roob di'id la'aanta sow maaha dibaddana waa loo baxayaa haddii di'id la'aantii iyo dibaddii ay is waa run hadday labadaas iskhilaafaanna waa been haddaan idha roob baa da-ay aaway nisba kalaamiya sow diidda roobka ma aha aaway nisba alkhaarijiyana sow dibadda ha loo baxo ma aha roob baa da-ay baan idhi dee waa been labadaasoo iskhilaafa haddaba muctaziladu waxay qabaan sidaasi aan ahayn muctazilada laba wadaaday leeyihiin mid la yidhaha ibraahimu nadaam iyo nin kale oo sheekhiisii labadaa nin ee isku sheekha ah ninkii odayga ahaa waxaan doonayaa ibraahimu nadaam ardaygiisa ahaa ibraahiimu nadaam iyo ninkii jaaxid la odhan jiray indhabuur jaaxid waa indhabuura indhihiisa aad u waaweynaa jaaxid iyo oo labaduba muctasilada imaamiyadoodii ah waxay yidhahdeen sidaasi aan ahayn baanu annagu beenta u naqaanaa bay yidhahdeen iyo runtaba waxay qabaan war runtu waxa weeyi bay yidhaahdeen qaarkood saddexda nisbo iswada waafaqa haddaan idhaahdo eeg hadda anoo moodaya inuu roob da-ay anoo moodaya inuuna roobdi'in cafwan anoo moodaya inuuna roobdi'in ama moodayaba inuu roob da'ay anoo moodaya inuu roob da'ay baan idhi roob baa da'ay roobkiina wuu da'ay hadalkaygii waa roob da'ay dibadiina wuu ku da'ay moodidaydiina inuu da'ay baan moodayay waa run buu qabaa kolkaa hadaan moodo inuuna hadda eeg haddaan idha hadda anuu moodayo hadda xilliganan joogo haddaan moodayo inuu roob da-ay waa maanta roob weli buu da ma di'in saw maaha haddaan moodayo inuu maanta roob da-ay oon roob ma di'in roob ma di'in waa been buu leeyahay dibadda ha loo baxo waa siigaa dhacaysa waa been war maxaa been ka dhigaysa niga idhi roob ma di'in roobna ma isagaa dibadda ka da war wuxuu ku leeyahy runtu wuxuu run noqon karaayo qura saddexdoo iskhiwaafaqa eeg hadalkaygan roob da-ay ah iyo dibadda sida ka jirta iyo moodidayda hadda imika moodidaydiibaa ah inuu daay ay waxaan idhi roob baa da-ay dibaddiina kama jiro roob maxaa la odhanayaa markaa waa been hadda roob ma diin baaban leeyahay mana diin dee dhab waa been kolka iyaga muctasiladii halkaasay qaarkood la mareen qaarna waxay yidhaahdeen muctasilada ka tirsani beenta anagu waxaanu u naqaanaa alaamiyada iyo dihniyado iswaaaa khaarijiyadaba inaga tuura bay dhadeen war halkaa soomaalidu khatar bay kusugan yihiin halkaa soomaalidu khatar bay kusugan yihin ila socda hadda maxay yidhaahdeen waa maxay bay yidhahdeen runtu waxa weeye runtu bay yidhaahdeen eg aniga hadalkaygan aan ku hadlayo iyo moodidayda oo iswaafaqa labadaasoo iskhilaafaana waa been bay yidhaahdeen hadda haddaan moodo inuu roob da-ay hadda ma di'in oon idhaahdo roob baa da-ay yaa laysku eegayaa roobaadda aydaydan iyo iyo moodidaada waa run bay leeyihiin hadda siigaaba dhacaysa ha waa run waayo maxaa run ka dhigay haddaad tidhaahdo dee sowta hadalkaagii iyo moodidaadii ay iswaafaqeen nin soomaali intuu been kuu sheega ohan hebelo maxaad been iigu sheegayso waan moodayey buu ka odhan moodidu inayna been ahayn buu aaminsan yahay so maaha muctaziladun baa qabta moodidu inayna been ahayn eegada moodidu inayna been ahayn waa madhab muctaziliya weeyi muctaziladun baa lagu arkay waay so waxay eh, muctasiladu daliishadeen in la eegayo moodidda iyo egmoodidda iyo in la eegayo in laisku eegayo eh, dihniyada iyo maxaanku idhaahdaa kalaamiyada nisba alkalaamiya iyo nisba dihniya faqad labadaa tawaafuqoogu inuu sidqi yahay waxay u daliishadeen aayaddan qur'aanka ah hadday labadaasi iskhilaafaan waxay ku leeyihin waa been iminka maalan haddaan idhaa roob ma di'in saw run maaha horta roobmuudda ay dibadda haddii laakiin aan moodayo inuu daay oon roobmadi in idhaa cinda almuctazila waa been waa kidbi haddaan idhaa lam yanzil almadar alyowm maanta wax roobi madi insa uma odhan ya laakiin maxaan moodayaa ana actaqid anahu nazl waa been bay kule lam yanzil markaa tidhaa waayo hadalkaagan iyo dibadda layskuma eegayo yaa laysku eegayaa bay yidhahdeen hadalkaagan iyo iyo moodidaadaa laysku eegayaabay qabaan halkaasay muctaziladu la mareen aayaddan qur'aanka aanu u daliishanay bay yidhahdeen ilaahay baa yidhi yaa ayuha nabiyu ida jaaaka almunaafiquun ay qaaluu nashhadu inaka larasuul lah munaafiqiintu markay rasuulow kuu yimaadeen waxay odhanayaan nashhadu inaka larasuululah waxaanu ka markhaati kacaynaa inaad rasuul tahay sow munaafiqiintu mayna odhan rasuul baa tahay ilaahay muxuu ka dee rasuulku sow rasuul ma ahayn markan ay lahaayeen rasuul baa tahay hadalkan rasuul baa tahay iyo moodidoodu ma isleeyihiin laakiin maxaa is yeeshay rasuul baa tahay iyo waaqicii dhabta dee nebigu haddana ilaahay muxuu ka dambeysiiyey wallaahu yashhadu ina almunaafiqiin lakaadibuun or munaafiqiintu waa beenaalaya oo maxay been ku sheegeen rasuul baa tahaydii oo rasuulku rasuul wuu ahaaye siday been ugu sheegeen waxay been ugu sheegeen bay yidhahdeen hadalkoogii iyo dihnigoogii baa iyaa iskhilaafay hadalkoogii iyo waxaa iswaafaqay markaa maxay iyo waxaa iswaafaqay khaarijiyadii halkaasay la mareen muctaziladii oo aayaddaasay deliishadeen culimada aayaddaas maxay kaga jawaabeen ilan waa daliilo layskama indhatiri karuune culimadu maxay yidhaahdeen markaa markay muctazilada qowlkoogan eegeen culimadu waxay yidhaahdeen ilaahay markan uu leeyahay wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun beenta munaafiqiinta lagu sheegayaa rasuul baa tahayda ma aha waa nashhaduda war shahaadada maynaan horta safiinaha kusoo marin safiinaha ma kusoo marnay macna shahaada maxay ahayd shahaadadu saw si fiican looma garanayo munaafiqu kolka ama de ma aclamu wa actaqidu wa ubayinu ligayri wa usamimu e ma intii baa laga helayaa mise afka baarkiisa unbu ka yimid muctasiladu waxay kala garan waayeen beenta la sheegayaa maqaalkay u celiyeene maqaalka beentu maaha ilaahay beeniyeye waa shahaadada shahaadada ayay been ka sheegeen halkaa runtii suwar badan baa ku jira ma jeclin inaan kusii baydhno waxa ina geliye khabarow maxaa tahay waxa run iyo been leh dee runay maxaa tahay beenayse maxaa tahay waynaan ogaano run iyo beeni waxay tahay markaa waqusima waa la qaybiyey alkalaamu kalaamkii ayaa la qaybiyey lilakbaari ila alakbaari khabar ayaa loo qaybiyey oo waxa run iyo been yeesho ah walamri amar ayaa loo qaybiyey amarku waa maxay haddaba culimo ereyga amar ah waxaa loo yaqaanaa waa kalaamun mushtamilu calى naxwi ifcal daalun bilwadci calىa dalabi ficli aw tarkin amarka waxaa loo yaqaanaa culimo marka amarka laga hadlayo waxay culimadu ku tacriifiyeen amarka kalaamun waa kalaam mushtamilun koobsaday calىa naxwi ifcal alaam ifcal wata ereygan ifcal ah wasanka ha eegina ficlu amar baa loo jeedaa alaam ficlu amar wata ayaa amar loo yaqaanaa oo daalun bilwadci wadciga iyo dejintiisa hore kugu tusinaya calaa dalabi ficlin ficil lagaa codsanayo inaad samayso ow tarkin ama tarki lagaa codsanayo inaad ka tagto waa qum iyo utruk qum hadda ereyga qum iyo sow kalaa ma aha sow mushtamil calaa ficlin maaha calaa naxwi ifcal alى nawi ifcal qum ifcal wasankeegu qum hadda waa ful qum wasankeegu waa maxay qum wasankeega sheega culima dee sariilayaal baatiine waa calaa wasni ful ful waayo fe iyo laan baa isku reeban caynkiina waa la xadfay qul waa calaa wasni ful ifcal buu sheekhu ina yidhi ifcashanaa magac calam ah oo calam looga dhigay likulli ficli amrin walow kaanat siiqatuhu mugaayira lihadihi siiqa walow siiqadiisu haba ahaato ifcasha mid ka duwan oo qum oo kale ha noqoto tacalam oo kale ha ahaato ictadil oo kale ha ahaato indaliq oo kale ha ahaato waxalaxay dooni ha noqoto waa kalaamun kalaam mushtamilun koobsaday calaa naxwi ifcal ifcal oo kale ayuu koobsaday daal wuxuuna ku tusinayaa bilwadci dejin uu kugu tusinayaa calaa dalabi ficlin ficil la dalbayo ow tarkin ama wax laga tegayo haadaa huwa he amarkii wakaa nahyiyow maxaa tahay nahyiga waxay yidhahdeen waa kalaamun musader bilaa kalaam lagu bilaabay laa laabaa musader jucila fii awalihi kelimatu laa kelmaddaa laa hadalka laga bilaabo waa laa anaahiya oo daalun bilwadci dejintiisa hore kugu tusinaya calaa tarki inaad shayga iskaga tagto dejintiisa hore muxuu kugu tusinaya calaa tarki inaad shayga iskaga tagto waa ka laa tacsi baa lago laa tacsi ha caasiyin ilaahay kaasina waa nahyigii istikbaar buu sheekeenu meesha keenay istikbaar istikbaar wasankiisa ma la garanaya istikbaar waa maxay istifcaal sow ma aha waa masder sow maaha istafcala ah istakbara ficilka ah ayaa istikbaar la yidhi istakbara ay dalaba alkhabar sow ma aha kolka waxa weeye istikbaarka istifaam baa looga jeedaa istikbaar maxaa looga jeedaa istifaam waa su'aal dalab su-aal baa la dalbayaa istikbaar istifaamka haddaba waxay culimmadu yidhaahdeen ereyga istifaam ah waa hal qaama zaydun oo kale marka la hal qaama miyuu istaagay zaydun zayd miyuu istaagay hal qaama zaydun markaan idhaa halkaas waxa inoo yaalla baynu odhanaynaa istifhaam hal qaama zaydun khabarna maaha dee waa qaybtii inshaha afartaasay mutaqadimiintu bictibaari اlmadluul ama bictibaari اlmacnaa kalaamka ayay u qeybiyeen afartaas u qaybsamay waa khabar waa amar waa nahyi waa istikbaar xaqiiqaduna afartani waa laba uun saddexda dambe insha la isku yidhaahdaa waa saddexdee amarka iyo nahyiga iyo istikbaarka saddexdaa maxaa la ysku yidhaahdaa insha baa la isku yidhahda waa waxa run iyo been aan lahayn khabarka horena waa khabaroo waa wixii run iyo been leh intaa waad ila fahanteen baan umalayn waqusima waa la qaybiyey alkalaamu kalaamkii ayaa la qayb qaybiyey lilakhbaari ay lilkhabari khabar baa loo qeybqeybiyey walamri amarna waa loo qeybqeybiyey wanahyi nahyina waa loo qeybqeybiyey walistikbaari istikbaarna waa loo qeybqeybiyey uma alkalaamu haaniya qad inqasam ilaa tamanin walicardin waqasam mas'aladan waxaa la yidhi sheekheennan kitaabkiisa ayaa ah kutubta soo bandhigtay rag badanoo usuuli way way ka aamuseen mas'aladan waayo usuuliyiintu intaa horay qaataan inta badan mas'aladan dambe wuxuu leeyahay kalaamku wuxuu u qaybsamayaa temani iyo cardi iyo qasam saddexdaa ha laygu qaybiyo temanigu waa waxa temanido waxaa la idhaha temaniga dalabu maa laa damaca fiihi aw maa fiihi cusrun dalabu maa laa damaca fiihi aw fiihi cusrun shay aan la hungurayn karaynin inaad temanido aan suurtagalba ahayn inaad temanido adigoo gaboobey haddaad jeclaato inaad im ilmo yar noqoto ka waran alaa layta shabaaba yacuudu yowma cawdu shabaab ilayka mustaxiil inuu shabaabnimadu dib kugu soo noqotaa waa mustaxiil haddaba haddaad shay mustaxiila iska jeclaysato shay mustaxiila waxaad aragtay shimbir yaroo hawada cirka iyo dhulka dhexeeda duulaysa markaan baad sidaa usii eegto intaad ka jeedsan kari weyday unbaa tii allaniyo sidaasoo kale miyaan u duulo sidaasoo kale miyaan u duulo kolka inaad haddaba shimbir yar noqotood hawada duushaa dee suurtagal ma aha waa tamani dalabu maa fiihi maaa dalabu maa laa damaca fiihi wax una damacba kaaga jirin qalbiga markuu kaaga soo dhaco ayaa la odhanaya waa tamani o fiihi cusrun ama waa suurtagal waxan inaad heshe e laakiin culays baa ku sugan nin faqiir ah oo jeeb maran oo dhasku uu daashaday oo dhulka jiifa ayaa maalin maalmaha kamida wuxuu sameeyey uu fikirayo wuxuis yidhi arniyow ilaahay muu lacag badan ku siiyo xajkaaba tegi lahayde markaasunbuu yidhi layta lii qinaaran min almaal layta lii qinaaran min almaal faaxuja ilaa beyti alla miyaan dabaq yaroo dahaba helo maan ku dul ku fauun dabaq yaroo dahaba waan xambaaran lahay xajkaan ku tegi lahaye haddaba haddaad tidhaahdo layta lii qinaaran min almaal haddaad tidhaa dee mustaxiil maaha inaad dabaq yar hesho mustaxiil maaha waxaa la arkay dad badanoo inta yidhahdeen suuli baanu qodanaynaa ugu dhacay un maxaan ku macdan iyo alaab ayna meesha uba fadhiyin ilaahay ka siiyey baa jirta haddaba kol hadday taasi suurtagal tahay laakiin way fog tahay uun dadka yaa hela boqolkiiba nisbe yar yar yar yar baa hesha haddaba waa tamani hadduu cusri ku jiro ama uu mustaxiil yahay labaduba waa tamani tamani baa la odhanaya weli cardin buu sheekhu yidhi cardi cardigu talo waa maxay cardiga waxaa loo yaqaanaa waa bandhig waxaana lagu tilmaamaa cardiga waa kalaamu musadarun bialaa daalun bilwadci calaa dalabi birifqin waliin cardiga waxaa la yidhaha kalaamun waa kalaam musadarun loo horeysiiyo bialaa lafdiga alaa baa laga bilaaba alaa alaa tanzilu cindana litusiiba khayran miyaad nala soo degtid khayr baad naga heli lahayde waa usluub yaroo macaan weeye oo ay ku jirto ixtiraam badani uu ka muuqdo nala soo deg qofka haddaad tidha waad amartay maxaad u reebtay nala soo deg miyaad baad odhanaysaa miyaad ereygan miyaa ah, ayaa ereyga alaa ah udhigma af soomaaliga alaa tanzilu miyaad nala soo degtid cindana or maad nala soo degtid litusiiba khayran si aad khayr anaga nooga hesho khayr baad naga heli lahayde haddaba cardigu waa kalaamun kalaam musader lagu bilowdo bialaa kelmadda alaah daalun wuxuu ku tusinayaa bilwadci dejintiisa calaa dalabi dalab birifqin si rifqi iyo debacsanaan ah loo dalbayo waliinin iyo naxariisi ay ku jirto kaasi waxa wey cardi baa la ardi bandhig haddii bandhiga hadallo ad adag oo yaro qalaf oo jafaa uu ka muuqdo lagu daro waxaa la idhaha taxdiid wuu isbedelayba cardigii wuu iska bedelay oo taxdiid baa la odhan boorin baa af soomaaligana dhaha boorin wuu igu booriyey warka wax kugu boorinaya hadduu doono dee wuu ku yar canaananaya canaan baa ku yar jirta canaan ayaa boorinta ku jirta laakiin bandhiga isaga waa lidfi iyo ludfi iyo naxariis badan baa ku jira qasam baa jira oo dhaar ah qasamka waxaa loo yaqaanaa waa kalaamun kalaam daalun ku tusiyey cala alqasami dhaar ay waa adoo yidhaha wallaahi la afcalanna kada ilaah baan ku dhaartaye saasaan samayni waa qasam kalaamkii wuxuu u qaybsamay biictibaari lmadluul mar labaad tamani inuu yahay iyo cardi oo bandhiga inuu yahay iyo qasam oo dhaara inuu yahay waynu aragnaa uma alkalaamu kalaamkii haaniyan mar labaad qad inqasama wuu qaybsamay ilaa tamanin tamani buu u qaybsamay walicardin cardi buu u qaybsamay wa qasamin dhaar buu u qaybsamay culimmadu waxay yidhaahdeen sheekha waxa wanaagsanaan lahaa qadin qasamadaa inuu ka tago qadin qasamadaa bartanka taalla inuu ka tago ayaa wanaan lahayd waayo qayb labaad buu ka dhigay oo qaybtaa waqusima alkalaamu lilakhbaar qayb haanawi u ah oo ka duwan buu ka dhigay bay yidhahdeen waxaana la og yahay qaybtan aynu ka hadlayno ee iyo cardiga iyo qasamka iyo qaybta hore labaduba biictibaari lmadluulun weeyi xagga macnaha kalaamka marka la eego sheekhu wuxuu laakiin in qasamadan u keenay bay yidhaahdeen culimadu maadaama oo mutaqadimiinta in badani ay ka aamustay iyo fanigan usuulkaa in badan laga aamusay ayuu is miyaad caddaysidba macnaha anise soo saarno intaas ayaan maanta ku daysan doonaaye aqalu maa lafdika ugu yar oo minhu xaggiisa rakabuu ay iskaga geeyeen alkalaama kalaamka ismaani waa laba ismi aw ismun waa ismi iyo wa ficlun ficil karkabuu oo kaleba weeyey fuula wujida waa la helay kalaamkii min ficlin ficil iyo wa xarfin xaraf baa laga helay kadaaka kaa horoo kale isagoo ah xagga qilada iyo aqalka wa jaaa wuu yimid kalaamkii min ismin ismi iyo waxarfin buu ka yimid fi nidaai nidaha iyo dhawaaqa dhexdiisa waqusima waa la qeybqeybiyey alkalaamu kalaamkii lilakhbaari ila lakhbaari khabar iyo walamri amar iyo wanahyi nahyi iyo walistikbaari istikbaar baa loo qeybiyey uma alkalaamu kalaamku haaniyan mar labaad qad inqasama wuu qaybsamay ilaa tamanin tamani buu u qaybsamay walicardin bandhig buu u qaybsamay wa dhaar buu u qaybsamay in sha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam